رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin waxaan qaadanaynaa baabka lagu magacaabo baabu sidq ama runta baabkeedii waxaanu ka soo baxnay baabab aad iyo aad u cajaa'ib badan ikhlaaskii baan soo marnay waxaan soo qaadanay towbadii waxaanu soo qaadanay sabirkii waxaannu gelaynaa sidqi iyo runta qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyeyow ittaquu allaha ilaahay ka cabsada iimaan baa lagu sifeeyey alla ka cabsadana waa la yidhi mar walba inaan laga maarmi karin alla ka cabsiga ah yaana loo tilmaamayaa ama waxaa loola jeedaa laasima iimaankiina oo ha dhinac marina wakunuu intaa kadibna ahaada maca asaadiqiina kuwa saadiqiintaee runsheegayaasha ah noqda kuwa aan been sheegin oo runta ku dadaala noqda dadka iimaanka lahow wa qaala tacaala waalsaadiqiina waalsaadiqaat waalsaadiqiin wiilasha runsheega badan iyo wasaadiqaati gabdhaha saadiqaadkee runta aad u sheega aayad sifo badan bay soo wadoo muslimiin iyo muslimaad mu'miniin iyo mu'minaad qaanitiin iyo qaanitaad baa lasoo tilmaamayay khaashiciin mutasadiqiin sida loo sii waday wsaabiriina wsaadiqiina wsaadiqaat <coughs> wiilasha saadiqiinta ah ee runsheega badan iyo gabdhaha saadiqaadka ah buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala aayadda gebagabadeedu waxay ahayd ilaahay wuxuu u diyaariyey makfiro dembi dhaaf iyo ajir cadiim ah subxaana wa tacaala wa qaala tacaala falow sadaqu allaha haddii ay ilaahay u runsheegi lahaayeen lakaana kaasaa khayran lahum u khayr badnaan lahaa iimaankii ay sheegteen wixii rabbi ay u tilmaameen wixii ay dhaheen ilaahay baan aaminnay hadday ka run sheegi lahaayeen kuwaa munaafiqiinta ah iyo waxyaabaha ilaah subxaana wa tacaala ay diintiisa ku dhinac marahayaan hadalkii iyo iimaankii ay sheegteen hadday ka run sheegi lahaayeen lakaana kaasaa khayran lahum u khayr badnaan lahaa wa ama alaxaadiid axaadiidtana waxaa ka mid ah falwal xadiidkan koowaad can ibni mascuudin cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ina asidqa runtu yahdi waxay ku hanuunisaa qofku a e ay tustaa ila albiri wanaagga runlow haddaad tahay birigay kugu hanuunin wa ina albira biriguna yahdi ila aljannati jannadu qofku ku hanuuninayaa jannada ayuu markaa gaarsiinayaa wa ina arajulu ninku naagtuna waa la mid eh yasduqu wuu run sheegayaa qofku waa run sheegayaa oo runtuu ku hadlayaa xataa intii yuktaba looga qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan runlow ilaahay xaggiisa ilaa darajada run badana lagaaga qoro qofku runtuu ku dadaalaya wa ina arajula rajulku waa qofkee la yasduqu waa sidqinahayaa oo wuu run sheegayaa xataa intii yugtaba la qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan runlow wa ina alkadiba beentuna yahdi qofku waxay ku hanuunisaa ila alfujuuri faajirnimo faajirnimo ayay ku hanuunisaa wa ina alfujuura faajirnimaduna yahdii waxay ku hanuuninaysaa ila annaari naarta xaggeeda faajirnimadu qofku naartay gaadhsiisaa wa ina arajula rajulku qofkaa loola jeeda gabadhuna waa lamide layakdibu wuu been sheegayaa xataa intii yugtaba looga qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa kadaaban beenlow muttafaqun calay ilaahay xaggiisa agtii beenlow lagaaga qora maxaa kuu dhiman ilaahay agtiisa beenley hadday kaaga qoran tahay maxaa masiirkaagu noqona haddiise alla agtiisa lagaaga qoro runlow iyo runley runbadane iyo runbadanato intaba wax kaaga qiimo iyo wanaag badan ma jira muttafaqun calayh xadiidku wuxuu noo tilmaamayaa inaan runta ku dadaalno athaani xadiiskii labaad can abi muxamed abu muxamed baa laga wariyey xasan bni cali bni abi taalib radia allaahu canhuma asaga iyo aabbihiiba cali ilaahay ha ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xifdiyey buu dhahay waa xasane abi muxamed waa kunyadiisa xasan ibni cali bni abi aalib waa wiilkii nebiga awoowaha uu u ahaa oo ay faadimo dhashay ilaahay ha ka raadi noqdee xafidtu waxaan ka xafiday buu yidhi min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalama dax isaga tag maa yuriibuka waxa ku shaki geliya shaxaan shaki ma kaa galay faraha kala bax ilaa maa laa shay ilaa maa ilaa maa shay aad laa yuriibuka aan ku shaki gelinin wixii shaki ku geliyana isaga tag waxaan shaki ku gelininna aad fa ina asidqa runtu tuma'nina waa xasilooniya tuma'nina waaye io xasilooni runtoo waa lagu degaa waa tuma'niina waalkadiba beentuna riibatun waa shakiya beentuna waa shaki runtuna waa toma'niina iyo qalbi xasid iyo qalbi deganaani sidaa markaa sameey walkadiba beentuna riibatun waa shaki rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey wa qaala xadiidun saxiix xadiid saxiix ah waaye ayuu yidhi qowluhu hadalkiisa uu yidhi yariibuk huwa bifatxi ilyaa yaadoo la kordhiga la akhriya dam waa la damin karaa waana la godi karaa haddii aad kor dhigto iyo haddii aad goddo labadaba waa isku mid wa macnaahu macnihiisa huwa bifatxi ilyaa wa dammiha wa macnaah macnaha xadiisku wuxuu yahay utruk ka tag maa tashuku fii xillihi waxaad xalaalnimadiisa ka shakiso wacdil aad waxaad u dhaqaaqdaa ood u leexataa ilaa maa laa tashuku fiihi waxaadan ka shakinin wixii shaki kaa gala iskabadaa xataa xalaal ha ahaadaano laakiin waa bishardi inuusan nas tilmaamin haddii nas tilmaamay oo xadiid sheegay ama aayad ay sheegtay waan ka shakiyey naftaydaa la xumaatay ma jirto waa qasab inaad raacdo laakiin waxyaabaha kale shakiga kaa gala waa inaad faraha ka qaadaa waayo laguu qabsan maayo maxaad waxaanu cuni weysay haddiise aad ku dhacdow xaaraan noqdo waa suuragal in laguu qabsado maxaad u isticmaashay sidaa darteed baa xasan ibni cali wuxuu leeyahay rasuulka waxaan ka xafiday sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi isaga tag wixii ku shaki geliya da' maa yuriibuka wixii ku shaki geliya ka tag ilaa maa laa yuriibuka waxaan ku shaki gelinina aad ilaa maa yariibuk fa ina sidqa runtu tuma'aniina waa xasilaan waa deganaan waalkadiba beentuna riibatun waa shaki beentuna waa shaki aabbahabaad been u sheegtay caawo dhan waad welwalaysaa goormee lagu qabsanayaa goormuu kuu yeerayaa goormuu soo ogaanayaa laakiin runta markaad u sheegto caawo si fiican baad u seexanaysaa odagaagii baad majaxaadisay been baad u sheegtay caawo dhan waad welwalaysaa goormuu soo maqlayaa allayaa u soo sheegi doona goormee lagu furi doonaa goormee noqon doontaa adoo dhan riib iyo shaki baa kugu jira balse haddaad runta u sheegto aad u qayaxdo ama waa lagugu qaylin ama waa xasili ama waa degi adigana waa tama'niinaad qabtaa iyo xasilooni sidaa darteed runtu aad bay u raaxo badan tahay beentuna cudur aan la ogayn waaye athaalit xadiiskii saddexaad can abi sufyaan sakhr bni xarbin radia allahu canhu fii xadiidihi atawiil xadiidkiisii dayraa xadiid dheer ayaa jirayo qisadii hiraqla ku saabsan iyo abuu sufyaan fii qisati hiraq hiraqla qisadiisa waa boqorkii ruume qaala hiraqla wuxuu yidhi famaadaa ya'murukum muxuu idin amraa muxuu idin faraa yacnii annabi nebiguu ula jeedaa sal الله عليه wasalam muxamed muxuu idin amraa shaam buu joogaa markaa hiraqle ninka lagu magacaabo abusufyaanna koox tujaaro ah oo ganacsato ahoo intay maka ka baxeen shaam tegay waaye waa intuu nebi muxamed eh, sal allahu calayih wasalam uusan soo rumaynin abuu sufyaan toban su'aalood wax gaarahaya ayuu su'aalay qiso dheer ayay markaa ahaydee qayb yar buu noo soo qaaday famaadaa ya'murukum muxuu idin amraa yacni wuxuu ula jeedaa annabiya sala allahu calayh wasalam qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi oo aan ugu jawaabay hiraqle yaquulu wuxuu odhanayaa waa muxamede ucbudullaha ilaahay caabuda waxdahu keligii laa tushrikuu ha u sharig yeelina bihi shay-an ilaahay waxba ha la wadaajinina subxaana wa tacaala rasuulku wuxuuna amraa inaan ilaahay caabudno waa gaal ma soo islaamin weli wuxuu diidan yahay inuu been sheego wuxuu diidan yahay inuu been ku hadaaqo weliba qisada wuu soo gaabinaaye hal hadal ayaan wax u hoosgeliyey buu yidhi wallaahi haddaanan ka baqayn buu yidhi in beenlow baa tahay lay dhaho oo beenta aan maalinta nebi moxamed ka sheegay ay raad igu reebto wallaahi waa ka been sheegi lahaa laakiin sumcad buu ilaalsanaya waa kaabaqabi waa nin oday ah war beenlow in la dhahoo diidayaa waxeenoo dhan waa wada been maanta siyaasaddu waa been kursigu waa been dhaqaaluhu waa been ganacsigu waa been wax walba waa been sidaa darteed ayuu ninkan wuxuu diidayaa in la ta'fiiriyo raad ay ku reebto hadduu been markaa isticmaalo yacni annabi qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi yaquul wuxuu odhanayaa nebi muxammed ucbud allaha ilaahay caabuda waxdahu keligii laa tushrikuu bihi shay-an waxnana ha la sharig yeelina waxba ha la wadaajinina cibaadadiisa watrukuu ka taga maa yaquulu aabbaa'ukum aabbayaalkiin waxay odhanayaan waxaan hidaha iyo dhaqanka iyo caadada ah iyo waxyaabaha noocaasa kulli isaga taga watu watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaalkiin waxay odhanayaan naka taga waaya ya'muruunaa wuxuuna amrayaa nebi muxammed bisalaati salaad wasidqi iyo run waa xadiidka saw mushaahidkiisa meeshaasuu ka rabaa sidqi ayuuna amraa waalcafaafi iyo dhowrsanaan waasillati iyo qaraaba xiriirin muttafaqun calayh wuxuuna amraa nebi moxamed salaad wuxuuna amraa run wuxuuna amraa cafaaf iyo dhowr sanaan iyo sille iyo qaraaba xiriirin muttafaqun calayhi alraabic can abi haabit wa qiila abi saciidna waa lagu magacaabaa wa qiila abilwaliidna waa la yidhaahdaa suu noqdaba waa sahal bin xunayfi wa huwa badariyun waa reer beder beder buu ka qayb galaysaa darteed baa loo yidhi wahuwa badariyun qolaa qabtood tiri beder kama qayb geline beder buu deganaa saasaa bedri loo yidhi say noqotaba sahal bin xanayf waaye wahuwa badariyun waa nin reer bedri ah radia allaahu canhu ana اnabiya sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi buu yidhi saxaabiga man sa'ala allaha qofkii ilaahay weydiista tacaalaa amarkiisa sarreeye alshahaadata shahaado inuu shahiid noqdo darajada shuhadada uu gaaro nin allaala qof allaalla qofkii ilaahay weydiista inuu shahaado helo bisidqin si run ah ku weydiista dhab ay ka tahay ballaqahu allaahu ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila ashuhadaa'i shuhadada manaasishooda dadka jihaadka ku dhinta darajada ay gaareen oo kale ayuu ilaahay gaarsiiyaa wain maata calaa firaashihi jiifkiisa waa ku dhintee xataa hadduu gogoshiisa ku dhinto ilaahay wuxuu gaarsiiyaa uusan shahaado helin uusan goobta jihaadka ku dhimanin uusan goobta dagaalka ku dhimanin ilaahay wuxuu gaarsiinayaa manaasila shuhadaa wain maata calaa firaashihi rawaahu muslim baa xadiiskaa wariyey muxuu ku helay waa runtii waa qalbigiisaa runka ahayd cumar ibn khadaab baa wuxuu dhihi jiray baa la yidhi ilaahayow waxaan ku weydiistay shahaado oo filmadiina madiina dhexdeeda ahaatay way la yaabi jireen war cumarkan oo shahaadana raba inuu shahaado helo ilaahayna darajada shuhaadada uu gaarsiiyo haddana madiinana ku dhex rabaa say ku dhici kartaa maalintii midida lagu duray ayay ogaadeen inuu shahiid yahay way shuhadada ma aha midka jihaadka ku dhinta keliya way tiro badan yihiin haba kale xukun duwanaadaano balse qof allaalla qofkii ilaahay su'aasha oo weyddiista ee yidhaahda ilaahayow darajo shahiidnimo i gaarsii laakiin bisidqin iska dheh ma aha inaad dadka isku tustusaysa ma aha inaad dadka ha ku maqlaana alla geesisanaa lagu dhaho ma aha waa bisidq run inay kaa tahay ilaahay qofkaa wuxuu gaarsiiyaa ballaqahu allah ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila shuhadaa'i shuhadada manaasishooda makaankooda iyo meesha ay markaa gaarayaan wa in maata calaa firaashihi jiifkiisaba ha ku dhintee rawaahu muslim baa xadiiskaa wariyey can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abuu hurayra qaala rasuulu ullah rasuulkii alle ayaa sala allah calay wasalam wuxuu yidhi hazaa nebiy nebi baa duulay haza waxaa duulay nebiyu nebi oo min alambiyaa'i nebiyaasha ka mid ah salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi ilaahay naxariisyaalkiisii nabadgelyooyinkiisaba nebiyada korkooda oo dhan allah yeelee nebi nebiyada ka mid ah ayaa duulaan qaaday faqaala wuxuu ku yidhi liqowmihi qoomkiisa markuu baxahayey laa yatbacnii yuusan iraacin laa yatbacanii yuusan iraacin rajulu nin mala ka hantay hantay budca imra'atin naag budcigeeda maxaa laga wadaa nin naag mehersaday baa loola jeedaa gabar buu isku mehriyey wahwa yuriidu doonahaya an yabniya bihaa inuu la aqal galo walamaa yabni bihaa welina uusan la aqalgelin wuxuu la daalaadhacayaa uu la rafanayaa xafladdii iyo gurigeyskii iyo wixii laakiin gabadhii wuu milkiyey gacantuu ku dhigay mid budcigeedii buu hantay farjigeedii buu hantay macnaha mar allaala marka uu mehersado qofka ninka naagta farjigeeda wuu u bannaan yahay sidaa darteed baa rasuulkii markuu duulahayay wuxuu yidhi yuusan iraacin rajulun nin mala ka hantay budca imra'atin gabar budcigeedii budca imra'atin hantay waa farjigeedii macnaha nikaaxsaday baa loola jeeda wahwa yuriidu doonaya an yabniya bihaa inuu dhisto ee uu la aqal galo walamaa yabni bihaa uusana weli la aqalgelin ilaa maskaxdiisa ma joogto soo maaha xabadda meesha xagga loo tuuri lahaa dhinac kaloo u tuuraya sidaa darteed kaayuu iraacin waay ka labaad walaa axad axadna yuusan iraacin raacin axadkaasoo bana dhistay buyuutan guryo bayuutan guryo lam yarfac aan kor u qaadin suquufahaa saanqaafkeeda saanqaafkii waxaa ka maqan lama yeerigii midkaana iska maskiino daar buu intuu dhistayo buulikeetigii wixii oo dhan buu dhammeeyey waxaa u dhiman daditaan la dado asagana maskaxdiisa ma joogto habeen iyo maalin waxaa ka guuxahaya gurigan goormee dabooshaa marka kaana yuusan iraacin qalbigiisa ma joogo walam yarfac aan kor u qaadin suquufahaa sanqaafkii lama yeerigii walaa axad axadna yuusan iraa'in waa mid saddexaade ishtaraa iibsaday khanaman ari ow amase khalifaatin halo geel ah hal buu iibsaday irmaan khalif markay noqoto waa midda uurka lehee dhali rabta wahwa yantadiru sugaaya awlaadaha dhalitaankeeda welina aysan markaa u dhalin ribaa u irmaan amase rati aan hal ayaa u irmaan oo wakhalifoo uur bay leedahay way dhali rabtaa maskaxdiisa ma joogto kaana dagaal ma aadi karee saddexdaaba ha iska joogaano nin gabar mehersaday weli aan la aqalgelin nin guri dhistay lama yeeri buu dhiman yahay nin hal uur leh haystaa ama ri oo sugaya dhalmadeeda wahuwa yantadiru awlaadaha awlaaddeedu suga ama dhalmadeeda saddexdiiba way hareen fakhazaa waa uu duulay nebigii saddexdii way ka hareenoo asaga iyo intii kala baxday fadana wuxuu u dhowaaday min alqaryati qaryadii ay duulaanka ku ahaayeen oo ay dagaalka ugu socdeen min alqaryati salaata alcasri salaadda casireed say u sii socdeen xilli salaad casire ay tahay yay gaareen qaryadii aw qariiban ama u dhow min daalika arrintaas salaadda casirkaa wakhti u dhow ayuu nebigii gaaray faqaala wuxuu ku yidhi nebigii baa hadlahaya lishamsi qoraxdii buu la hadlay qoraxdii wuxuu ku yidhi innaki adiga qoraxay ma'muuratun ma'muura baa tahay waad amran tahayoo rabbi baa ku amray maxaa la amray inay soo baxdo casirkii dhowaadkii kadibna ay dhacdo amarkaas baad qabtaa buu yidhi wa ana aniguna ma'muurun ma'muur baan ahay mid la amray baan ahayoo inaan qaryadan furto yaa lay amray haddii qoraxdu dhacdo mugdi bay noqonaysaa ma furan karo sidaa darteed qoraxdiina wakhti dheer kama dhinna oo wakhti dhow baa ka dhiman intaa markuu ku yidhi qoraxay meeshaada istaagsanow ma dhihin wuxuu sheegay inay ma'muuro tahay wuxuu sheegay inuu rabbi amray subxaana wa tacaala inay soo baxda dhacdo asagana inuu addoon yahay labadoodabay laba addoomo yihiin rabbina amarka uu leeyahay kadibna ilaahay ayuu baryo wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow axbishaa xabis noo xabis calaynaa korkeena ilaah ha naga ribin dagaal baan ku jirnaa mugdi hadday noqoto lama dagaalami karo ilaahoo qoraxda nagu dul xabis buu yidhi allaahumma ilaahayow axbishaa xabis jooji calaynaa korkeena faxubisat waa la xabisay faxubisat xataa fataxa allahu calayhi ilaa ilaahay u furay laba macno waa suuragal macnaha suuragalkaa waxa waaye ilaa uu ka furto qoraxda meeshii way taagnayd maynan dhicin waayo ilaahay buu baryay subxaana wa tacaala qoraxdu awood ma laha ay isku hakisee waa ma'muurad asagu waa ma'muur oo waa la amray ilaahay ayuu ka baryo wuxuu yidhi ilaahayow axbishaa calaynaa nagu xabis buu yidhi dusheena xataa fataxa allaahu ilaa ilaah uu ka faro subxaana wa tacaala ilaa ilaahay macnaha uu ilaahay ilaa aan ka furna meesha noo xabis buu yidhi allahuma axbishaa calayna faxubisad waa la xabisay xataa fataxa allaahu calayhi waa macna macnaha labaad waxaa suuragal ah qoraxda inaan la xabisinay sideedii ay ahayd laakiin ilaahay u saqiray intii ay ka dhacaysayba inuu furto adana waa suuragal macnaha ilaahay awooddiisaba inuu u siiyey una sahlay una fududeeyey kista yaree qoraxda dhicitaankeeda ka dhinnayd inay guushii heleen qaryadiina ay markaa furteen fajamaca fa jamaca waxaa la soo ururiyey alghanaa'ima hanimooyinkii haniimadii gaalada ay ka kala carareen iyo wixii laga furtay oo dhan ayaa meel laysugu keenay waxaad ogaataan horayna aad u maqasheen ummaddeenna ummatu moxamed keliya waa ummadda ugu horraysay ee khaniimada loo baneeyey wixii ka horeeyey oo dhan khaniimo mamnuuc bay ka ahayd shan waxyaabood baa laysiiya buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam aan la siinin nebiyadii iga horreeyey ambiyadii aniga iga horaysay shan waxyaabood oo aan la siin siinbaa anisiqaasi laysiiya buu dhahay nebiga sal alla wasalam maxaa ka mid ahaa waxaa la iigu gargaaray bil meel loo socdo cadowgayga hadday iga maqlaan inay argagaxaan ilahay baa rucbi ku tuura subxaana wa tacaala waa bil meel loo socdo markuu u sii jirsado oo ay maqlaan moxamed baa soo socdaa inay argagaxaan ayagoo dhanba nebigaa la siiyey sal alla wasalam waxaa laysiiya buu dhahay shafaacada caamka ah waa midda labaad nebi kasta markuu nafsii nafsii yidhaahdo nebi moxamed baa inta ummadda soo raaca carshiga hoostiisa ku sujuuda ilaahay ammaanaya ammaan dheer oo weyn oo aan weligii lagu ammaanin ilaa ilaahay uu dhaho moxamedow madaxaada kor u soo qaad maxaad rabtaa shafaaca dalab waa lagaa shafaaca aqbalaya weydiisa waa lagu siinaa nebi moxamed baa iskale sala allahu caleh wasalam waa shafaacada caamka ah nebi kasta waxaa loo diri jiray qoomkiisa laakiin aniga dadkoo dhan baa lay diray buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wa buciftu ila annaasi caama dadkoo dhan baa lay diray waa tii saddexaad arlada waxaa la igaga dhigay masjid iyo wax lagu tahaaro qaato biyo ma haysto ciidda kuwiis qaado meelaan ku tugto ma haysto cooska dul istaag ma tukan karo baska dhinac uga leexo ma tukan karo macnaha salaad baa iga tagtay unbaa la diidaya salaad aniga meelaan ku tugtaan waayey biyaan waayey waysaqaad baan waayey janaabay asiibto waxaan ku qubaystaan waayey dhulka waxaa layga dhigay biyo lagu waysqaato iyo meel lagu tukada buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam ummadii hore saa ma ahayn midda shanaadna waa midda meesha noogu qoran khaniimooyinka anebiyadii hore qoomamkooda mamnuuc buu ka ahaa laakiin ilaahay waa noo baneeyey subxaana wa tacaala sida xadiidka aakhirka aan ku arki doonno khaniimadii baa la soo aruuriyey marka fajamaca alghanaa'im ama fajumica alghanaa'im fajaa'at way timi yacnii annaara dabkii baa yimi waayo haniimada marka laysku wada keena bannaankaa la dhigaya waa laga seexanayaa habeenkii dab baa imaanaysa way qaadanaysaa saasay markaa ahaa jirtay laakiin haddii dabka uu cuni waayo uu isaga tago khiyaana ku jirta waxbaa laga baxsaday saasaa lagu kala ogaadaa yacnii annaar lita'kulahaa say u cunto falam tadcamhaa ma aysan quudanin dabkii wuu yimid saasuu u fiiriyey wuuna isaga noqdo wuu ka tegey maxaa la ogaaday inay khiyaano ku jirto rag baa waxaday fa qaala wuxuu yidhi nebigii ina fiikum huluulan khiyaana idinku jirta warjeeshkan iyo ciidankaanow waxbaad khiyaanteen huluul halliba idinku jirta fiikum huluulan falyubaayicnii ha ila mubaayacooto ha i gacan qaado min kulli qabiilatin qabiilo kasta rajulu nin inta qabiil ee meesha joogta qabiil kasta ninka kaaba qabiil ka ah ee ugu sarreeya ha i gacan qaada buu yidhi falasiqad waxaa ku dhegtay yaddu rajulin nin gacantiisa biyadihi nebigii gacantiisa markii qabiilooyinkii saa loo gacan qaaday man wuu salaamay kanuu salaamay kii kale markuu salaamay gacantii way ka fuqi weyse marka gacantiisiibaa gacantii nebiga ku dhegtay fa qaala wuxuu ku yidhi nebigii fiikum dhexdiina qabiiladiinna dhexdooda ayaa alquluulu khiyaanaday ku jirtaa idinkaa wax xaday adiga dadkaaga waaye dadka quluulkii khiyaanada sameeyey ee qaniimada wax kala baxay ee fal tubaayicnii ha ila mubaayacoota qabiilatuka qabiiladaadoo dhan inta kale bas dhinacu baxa adi inta kula qalatoo qabiiladaada ah feel iisoo geli ayaga hay gacan qaadaane markii sidii la sameeyey falasiqad way dhegtay yaddu rajulayni laba nin gacantooda aw alaaثatin ama saddex nin ayaa biyadihi nebigii gacantiisa ku dhegtay haddana fa fadeexo sidaa darteed ummaddeenna waxyaabaha ilaahay uu ugu nimceeyey maxaa ka mid ah dembi haddaad gasho cidna kuma oga habeenkiibaad intaad soo kacda astaqfir allah ilaah way cafi rabbina waa kaa tirtira subxaana wa tacaala albaabkaa loogu soo qorayaa ayaga ama saanoo kalea la yeelaya ilaahay subxaana wa tacaala suu ummaddeenna ugu naxariistay sida uu diinteenna diin samxa uga dhigay ma jirta caalamka diintanoo kale soo martay saa darteed baa laba nin ama saddex nin gacmahoodii waxay ku dhegeen nebigii gacantiisa fa qaala wuxuu yidhi fiikum alghuluul saddexdiina ayaa xaday dhexdiinay ku jirtaa wixii la xaday keena waxaad qaadateen fa waxay keeneen oo ay la yimaadeen bira'sin madax oo mila ra'si baqaratin lo madaxeeda oo kale ah oo min adahabi dahab ah lo madaxeeda ma aha laakiin wax la eg lo madaxeedoo dahab ah allahu akbar waa meeqa kiilo oo dahab ah ayagoo wada ayay markaa keeneen fa wadacahaa wuu ku dhex tuuray marka fa wadacahaa wuu dhex dejiyey wuu dhex dhigay fa jaa'at innaaru naartii baa timid faakalathaa way cuntay marka markii ay lagu dhex daray ilaan qiyaamadan lagu sameeyey darteed bay la cuni weysay saasaa dadka loo kala bixin jiray qurbaan baa la bixin jiray labadii isqabsataba qurbaankeena la dhihi jiray halkaa bannaankaa la dhigayaa dab baa imaanaya mid allaala midka kiisa la waayee la qaataa xaqa ku socdaa waanu soo marnay haawiliya qaawil markay isdilaayeen oy arintii isku qabsadeen id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar kuwaa laga aqbalay kiika lagama aqbalin qaala laaqtulanna waan ku dilayaa buu yidhi macnaha dabkii baa yimid faakalathaa way cuntay falam tuxilla xalaal uma ahayn alhanaa'imu haniimooyinkoo looma xalaalaynin liaxadin axad <coughs> ayuu yidhi rasuulka qablanaa naga horeeyey qof annaga naga horeeyey oo loo xalaaleeyey oo khaniimo xalaal ay u ahayd ma jirin uma ka bacdi axalla allaahu ilaahay baa noo xalaaleeyey lana annaga alghanaa'ima khaniimooyinka lamaa ra'aa markii uu arkay ama wixii uu ku arkay dacfanaa tabardarideena <clears throat> iyo wa cajzanaa cajzigeena cajsigeennii ducfigeennii markuu arkay ilaahay fa axallahaa haniimooyinkii buu noo baneeyey lana anaga muttafaqun calayh waclamuu kuluu mimaa hanimtum xalaalan ayiban waatuu ilah yihi subxaana wa tacaala cuna waxaad haniimaysateen cuna waxaad haniimaysateen ducfi baa nagu jiray haddaan naloo bannayn lahayn dhibaataana gaari lahayd ducfigeennii buu ilaahay arkay tabardarradeenii buu arkay kadib buu ilaahay noo baneeyey subxaana wa tacaala muttafaqun calayh xarfaha ad adag ayuu noo fasirayaa alkhalifaat bifatxi alkha almucjama kha baa la akhriyaa mucjamo waa dhibcooley ah waa kha la dhibceeye wa kasri laami laamta in la kasriyo khalifaat in markaa la yidhaahda waayo wa kasri laami laamtoo la hoos dhiga dheh waa jamcu lkhali waa khaliifo oo la jamciyey wahiya annaaqatu alxaamil waa hasha uurka leh baa loola jeedaa khalifaat haddii la yidhaahdo khalifa khalifaat khalifa macnaha waa hasha uurka leh <coughs> ayaa markaa loola jeedaa can abi khaalid xakiim bin xizaam xakiim bin xizaam radia allahu tacaala canh saxaabi cajiib badan buu ahaa waxaa la wariyaa oo la sheegaa lixdan jir buu ku bilaabay cilmiga inuu bartaa la yidhi boqol iyo labaatan markuu gaarayna dadku waxuu akhrinayay nin cajiib badan buu ahaa sidaa darteed baa loo baahan yahay cilmiga ama weynow ama yarow inaad aad iyo aad ugu dadaasho xilli allaala xilligii aad joogtaa lala jaan qaadaa carabaa iga adkaaday iyo saanaan ahay iyo kama bixi kara iyo ma u jeedi iyo madmadooba allah ku yaqaan iyo wax noocaasoo dhan baa markaa la diidaya siqaasaan uga sheekayn doonaa waa saxaabi cajiib badan qaala wuxuu yidhi qaala rasuul ullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam albayacaani ama albayacaani labada wax kala gadanaysa bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin khiyaar la yidhahdo khiyaar ulmajlis baa jira sida axkaamtu ay tilmaanto labada wax kala gadanaysa khiyaar bay leeyihiin inta meesha la fadhiyo meeqa iga dhimaysaa intaasaan kaa dhimayaa hadduu xumaado intuu qofku meesha joogo inuu u soo celin karo bilkhiyaar macnaha waa sida albayacaan labada wax kala bayacsanaysee wax kala gadanaysa albayacaani bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin ma lam yatafaraqaa intaysan kala tegin intaysan kala tegin fa in sadaqaa hadday isku run sheegaan wa bayanaa ay isku cadeeyaan waxa la gedaya ee ceebta uu leeyahay buurika waa loo barakeeyaa lahumaa labadooda fii baycihimaa beecooda wa in katamaa hadday isku hoosgeliyaan isku qariyaan wa kadabaa ay isku been sheegaanna muxiqad waxaa laga tirtiraa barakatu baycihimaa beecoodaa barakada laga tirtiraa muttafaqun calayh muttafaqun calay labada wax kala gadanaysee suuqa joogta khiyaar bay leeyihiin mar allaala markaad wax iibiso adigoo dadkii khiyaanay deg deg suuqaha uga bixin waa in muddadii aad joogi jirtee laguugu tala galay aad joogtaa haddii labada qofood ay wax kala gadanayaan khiyaar ay leeyihiin waa maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin laakiin haddii shuruud kale ay jirto in laguu soo celin karo muddo intaa ah haddii xaalku sidaa yahay arrimooyin badan oo noocaasi hadday jiraan waa mawduuc kale laakiin khiyaarkani waa khiyaarulmajlis khiyaar lagu magacaabo cumar ibnu khadaab baa intuu suuqayn asoo madaxweyne ah nin heerbaadiyaad ka gatay faras baa la yidhi lacagtii buu bixiyey dhabarkiisuu ku soo fadhiistay wuu soo dhaqaaqay cumar cabbaar markuu soo socday faraskii baa dhaqaaqi waayey cilad baa ku soo baxday cilad baa ku soo baxday faraskii dib buu ugu soo celiyey uu yidhi faraskaagii iga qaado lacagteeda isee war lacag faras saxiix caafimaad qabaan kaa iibiyey igama iibina faras waxaa iibisay ilaan cumar markii la siinaye faraska uu iibsanaya farasku saxiix buu ahaa nin shurixu qaadi la yidhaahdo oo wax xukmiya ayay u tageen cumar ibnu khadaab waa gar daran tahay baa la yidhi faraskiio caafimaad qaba ninka u soo celi halagaa celiye haddii kale waxaad kheedaa ma jirta lacagta meesha ku qaado cumar waa madaxweyne marka waa amiirkii mu'miniinta radia allaahu canhu sidaa darteed ayuu rasuulku leeyahay labada wax kala gadanaysa khiyaar bay ku jireen maa lam yatafaraqa fain sadaqaa hadday isku run sheegaan wabayana ay isku caddeeyaan walaalow neefkan maxaad u iibinaysaa neefkan waa iga caano yareeyey saasaan ogadayaa waa wax loo baahan yahay laakiin inaad gaaxiso inaad gaaxiso caanaha ku celiso afar maalmood shan maalmood lama maalay sidee heerbaadiyaasha gobol ka mida ay samaynaayeen markay cadhadu soo bararto oo naasuhu ay noqdaan mid ah, in caano badan ay soo fadhiistaan ila shan maalmood baa caanaha lagu gaaxiyey yuu suuqa keenaya markaasaa loo malaynayaa in caadadeedu ay sidaa tahay waa la kala dafayaa isla markii saa uu qofku uga gatuu ka soo carara suuqa looma baahna saa darteed ba waxaa loo baahanyay shayga la iibinayo ceybtiisa inaad sheegto waxa dhibka uu qaba inaad u sheegto ummadda markaa waa laidiin barakaynaya lacagtaa qaatayna waa barako qofkiina wuxuu qaatay waa barako saasaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka khayr ku siiya in badan oo dadka bayax mushtarka ka mid ah badankoodu khiyaanaa lagu jiraa maanta in wax la khiyaano iyo in wax la dhagra iyo in wax la sameey maahee wax kaloo suuqa lagu haayo ayaan markaa jirin saa darteed baa bayac mushtarka wuxuu u baraka beelay oo dhibaatii mashaakil ummaddu oo hur iyo habeen kastii maalin walbaad maqlayso mool iyo suuq baa gubtay waa dhibaatii rafaad waa ribo waa xaaraam oo wax isku hoosgelin oo waxyaabo badan oo noocaas ah sidaa darteed baa dadka muslimiinta waxaa in badan la faraa inay beeca ka run sheegaan inay beeca khayrkii wanaagga kula dadaalaan inay beeca beenta ka ilaaliyaan maantana soomaali baa ku mahmahda ama beec baro ama been baro labadaa mid ama been aqoonoo beentii ku bixi amase beec baro waxayba noo noqotayba halqabsii halkudhig saa darteed baa waxaa mamnuuc ah dadka muslimiinta ah inay ku socdaan ama ay sameeyaan waxyaaba diintii markaa diiday nebi moxamed sal alla wasalam suuquu soo maray wuxuu u yimid nin raashin iibinaya gacantuu geliyey baa layidhi hoos markuu gaaray ayaa farihiisii waxaa gaaray balal qoyaan intuu ka soo bixi buu dhahay maa haada yaa saaxibu aطacaam war ninkan cuntada galayo waxaan waa maxay asaabat asamaa ya rasuul allah cirka asiga buu dhahay roob baa ku da'ay roobka hadduu ku da'ay maxaad cuntada qoyan kor maxaad u yeeli weysay kay yaraahu nnaas say dadka u arkaan kii rabana ha kaa gato kii rabana ha ka dhaafee intaad u hoos dugto intii qoynayd aad hoos marsiisay intii fiicnayd aad kor soo marsiisay markaad koombaynaysana koombada aad ku soo wada qaado man khashanaa falaysa minna qofkiina qiyaana naga mid maahan buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam man hashanaa falaysa minna qofkiina qiyaana naga mid ma aha man khashanaa falaysa mina qofkiina qiyaana naga mid ma aha wax kastoo laysku qiyaanaa maanta dhar baa jira dadka intay gacantooda ku tolaan asli waaye shirkad waxeeda in la soo fujiyo gadaal looga dhadhajiyo dhallinyaraa ku shaqaysataa saasay ugu dhadhajinayaan meeshii baa la suraa asli ahaan baa loo iibsanayaa cuntadii waa qiyaano dharkii waa qiyaano ee maacuntii waa qiyaano wax aan qiyaano ahayn ayaaba maanta yaraaday qalla maa yuujad suuqii oo dhan caalamka oo dhan markaad fiiriso wax yaroo rabbi u naxariista maahee inta kale xaalku saasuu markaa noqday nas'al allah asalaama walcaafiya ilaahay in laga magangalo iyo zaman aad yaad u khatar ah oo see wax lagu helaa see wax lagu cunaa keliya la taagan yahay oo aynan jirin see ilaahay raalli ku noqdaa subxaana wa tacaala see ilaahay raalli ku noqdaa subxaana wa tacaala nin dadkii hore ka mida taabiciyiinta lacag deyn buu soo qaatay wuxuu rabay inuu bayc mushtar galo saliid buu ku soo gaday lacagtii mar allaala markii saliiddii loo soo raray oo loo keenay kartoonkii ugu horreeyey markuu furay fuustadii ugu horraysay ama caaggii uu furay ayaa saliidda wuxuu ka helay dooli ama jiir go'go'ay waa ku fatakmay asagoo dhamma saasuu ugu go'go'ay dhammaantii markaasuu yidhi macsaradii lagu shiiday iyo geedkii lagu shiiday sow dhammaan saliiddu ma wada gaarin way wada gaartay waa wada gaartay waa nijaaso haddaan ninkii u cebiyo dadkuu ka iibinayaa inuu khiyaana suuragal ah dhammaan intuu qaatuu daadiyey dayntiina waa lagu yeeshay waa lagu yeeshay dayntii waa bixin waayey xabsigaa la dhigay xabsigaa la geliyey sidaa darteed qiso dheer bay ahayd ayaduna waannu arki doonnaa dib dambe haddii rabbi idmee saasay dadku u hagaagsanaan jireen saasaa khayrka lagu gaari jiray ilaahay see raalli ku noqdaabaa lagu dadaali jiray zaman baa la gaari doonaa buu dhahay nebiga dadka aysan u kala aabbayeeli doonin awa min xalaal awa min xaraam waxaan ma xalaalbaa mase waa xaaraam laakiin say gacantaada ku soo gashaa baa la raadin doonaa shilin kasta maanta si lagu helaa waa la raadiyey weligiis yuusan raalli noqon ilaa haddii la doono subxaana wa tacaala heerkaasaa taagannahay fainsaddaqa hadday isku run sheegaan oo wabayaana ay isku caddeeyaan ceebaha buurika lahumaa waa loo barakaynayaa labadooda fii baycihimaa beecooda waa inkatamaa hadday isku ceeb qariyaan oo wakadabaa ay isku been sheegaanna muxiqad waxaa la tiraa barakata baycihimaa beecoodaa barakada looga tiraa muttafaqun calayhi baabu baabu waxaanu gelaynaa almuraaqaba haddii rabbi idna subxaana wa tacala meesha ha inoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacala